alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray suurat lmaa'ida tafsiirkeedaynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadda afariyo soddonaad ee min suurati almaa'ida labada aayado isku xiga ee saddexiyo soddon iyo afariyo soddon waxay ku saabsan yihiin xukumka xiraabada yacnii xuduudda waxaa ka mid a ah xad la yidhaahdo xaddulxiraaba xaddulxiraaba waxa weeye waa xadka shuftanimada ama cawtudariiqu ama budhcadnimadu ay leedahay xadka loo dhigay weeyaan macnaha guudna kolley waa soo sharaxno waa soo sheegnay culammadu waxay isweydiiyaan xiraabadu oo isla ogol yihiin inay meelaha magaalooyinka ka baxsan ee cidlada ay ka dhici karto laakiin waxay isku khilaafeen magaalooyinka gudahooda xiraaba ma ka suuragal taho burcadnimaa laga sameeyey ma la odhan karaa iyo shuftanimo oo xadkii ma lagu fulinayaa ciddii markaa ficilkaasoo kale magaalo dhexdeed ka samaysa taa kolay way ku kala duwan yihiin culammada madaahibtu ha yeeshee jumhuurka culammadu waxay leeyihiin yacni xukumka xiraabadu xukmu lxiraabati fi lamsaari waturuqi sawa saasaa jumhuuru ahlilcilmi ku tageen waxay jamaahiirta culammadu ku tageen haddii shuftannimo laga sameeyo meelo cidla ah ama dariiqyo ah iyo waddooyin cidlo ah iyo haddii magaalooyin gudahood laga sameeyo waa isku mid mid walbana xadkii waa lagu furinayaa ama waa lagu fulin karaa ee kuma gaaraho keliya meelaha cidlada ah kuma gaara culammada markaa jumhuurka khilaafay ee sida kale maray maxay iyagu cuskadeen waxay yidhaahdeen badiba markaa shuftanimadu kama dhacdo bay yidhahdeen magaalooyinka gudahooda ruuxiina waxaa suuragala ah inay cidi u gurmato hadduu qayliyo dadkii baa ka agdhow marka sidaas aawadeed caadatan yacni markaa shuftanimada magaalooyinka gudahooda lagama samayn karo sida haalibka ah maadaama sida haalibka aan laga samayn karin magaalooyinka gudahooda waxay ku gaar tahay xiraabadu yacni dariiqyada keliya iyo meelaha cidlada bay ku gaartay waddooyinka ah ee aan markaa magaalooyinka gudahooda ahayn sida jumhuurku ku tageen baa saxan oo dee waxa weeye hadday magaalo dhexdeed ka dhacdo shuftanimadu waaba ka sii xuntaho waa ka sii daran tahay yaa meelaha cidlada ah waxaaba laga yaabaa dee cid markaa ka samayn kari lahayd shuftannimo inaynay magaalo dhexeed ka samayn karin laakiin meesha magaalo dhexdeeda shuftannimadii laga samaynaayo yacni waxay tahay markaysagaa mid kaba khatar badan tii meelaha cidlada ah ee waddooyinka laga samaynayay waa ka sii daran tahay marka dee xukunkeeda in la khafiifiyo ansab uma aha in lasii takliidiyo ama la yidhaahdo kanbaaba uga awalaysan mooyaane in la khafiifiyo la yidhaahdo yada xaddulxiraaba lagama fulinaayo yacni marka waxay noqonaysaa yani markaa qowl aan saxiix ahayn marka sida jumhuur ahlicilmi ku tageen ayaa saxan haddii adilada la eegana lama kala saarin inay markaa meelo cidlo tahay iyo inay magaalooyin tahay lama kala saarin xukunka maxaa lagu xidhay dee waxaa lagu xidhay muxaarabada iyo sacyi filfasaad baa lagu xidhay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu alaaya marka lama sheeginoo laguma qaydin inay turuq iyo meelo cidla'a tahay mid lagu qayday ma ah saas aawadee nusuusta sida loo itlaaqay baa itlaaqeeda loo qaataa oo loogu camalfalaa oo markaa waxa weeye in markaa iyadoo daliil qaydaya aanu jirin in markaa ra'yi lagu qaydo ansab maaha marka sida saxdii waxay tahay waa in markaa mid waliba ama ha ka dhacdo xiraabadu magaalo gudaheed ha ka dhacdo ama meelo cidla oo tariikhya iyo waddooyina ha ka dhacdee xukunku inuu xukunkii uu noqonaayo isku mid yahay ayaa saxan aayadda dambe istisnaaga laga soo reebaayo xaddulxiraaba cidda laga fulinayo macnaha guudu kollay waa sheegnay waxna waa inoogu dhiman yihiin bal haddu tafsiirka jalaalaynka aan la akhrinno aayadda hore markuu allah u yidhi innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fi alaakhirati cadaabun cadiim waxaa aayadda lagu khatimay daalika madkuurkaa la soo sheegay madkuurku muxuu noqonayaa waa xukunka ah, yacni xadka ah ee afarta xukun ah ee la sheegay an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard dalika ay dalika alxukmu almadkuur xukunkaa la soo sheegay aljazaau almadkuur lahum khizyun yaguu u sugnaaday dulli yaguu u sugnaaday weeye fi dunya adduunyada gudaheeda ugu sugnaaday jasaagoodu lahum khizyun dulli baa u sugnaaday weeye fi fidunyaa adduunyada gudaheeda ugu sugnaaday khizigaasoo fi dunyaa kaa'inun fi dunyaa adduunyada gudaheeda ugu sugnaaday marka daalika jumladan markaa lahum khizyun ee mubtadiya khabarka ka kooban khabarka la soo qadimay iyo mubtadaha dambeeye mu'akharka ah jumladaasaa lagaa khabrayaa dalika madkuurkaa lasoo sheegay aljazaau lmadkuur lahum khizyun dulli baa u sugnaaday weeye fi fidunyaa dulligaasoo kaa'inun fidunyaa adduunyada gudaheeda ku sugan waa laga sifaynaya yacni marka kaa'inun oo sifadii ah bay markaa ku tacalluqaysaa jaarku walahum fil aakhirati waxaa u sugnaaday aakhiro gudaheedna cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn ayaa u sugnaaday marka walahum fil aakhirati cadaabun cadiim waa lagu sii cadfay waxaa kaloo bannaan in jumla xaaliya laga dhigo oo la yidhaahdo waxaa markaa dulligaasi u sugnaaday yaga walahum alxaal lahum uu u sugnaaday yaga fil aakhirati aakhira gudaheedana cadaabun cadiim cadaab weyni u sugnaaday wa huwa cadaabu naar waa cadaabka naarta ila aladiina taabuu halkaasaa laga reebay ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mooyaane waxaa laga reebayaa xadkii la soo sheegay ee ahaa an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard alxaddu almadkuur baa laga reebaya xadkaa la xadaynaayo ee sidaa lagu ciqaabayo waxaa ka hadhanoo laga reebayaa kuwa toobad keenay kuwa kale sidaa u xadoo xadkaa ka jara ila aladiina kuwii maahee ama kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min almuxaaribiina oo muxaaribiinta ka mid ahaa kuwa markaa shuftanimada sameeyey ama cawtu dariiqa sameeyey waalkhutaaci iyo waddagoynta markaa sameeyey almuxaaribiin iyo alkhutaac waa bimacnan marka culammadu waxay yidhaahdaan cadfu tafsiir bay yidhaahdaan yacni waa cadaf tafsiir faa'iideynaayo oo laba shay oo isku mid ah waa la ysku cadfayaa si ay isu caddeeyaan almuxaaribiin maxaa looga jeedaa alkhutaac baa looga jeedaa kuwa marka waxa weeye yacni markaa waddooyinka goynaya ee shuftanimada samaynaya kuwii toobad keenay mooyaane intooda kale xadkaasaa laga jarayaa min qabli an taqdiruu calayhim intaydaan awoodinoo gacanta ku dhigin ka hor kuwii toobad keenay mooyaane kuwa iyaga xadka laga jari maayo hadday toobad keenaan intaan la awoodinoo gacanta xukuumadda aynay soo gelin faclamuu waxaa ogaataan ana allaha allah ghafuurun inuu dembidhaaf badan yahay lahum yaga u dembidhaaf badan yahay maa atowhu waxay sameeyeen inuu markaa u dhaafayo oo u dembidhaaf badan yahay maa atowhu bimacnaa maa facaluuhu raxiimun u naxariis badan yahay bihim yaga u naxariis badan yahay istisnaagu ma muttasil ba mise waa munqatic bacdu ahlicilmi waxay dhahaan waa muttasil calaa haada waxay noqonaysaa aladiina inay tahay mansuubun cala alistithnaa istisnaaga in lagu nasbiyey ayay noqonaysa wejiga labaad haddii la yahay waa munqatic waxay noqonaysaa alladiina inay markaa tahay marfuuc oo mubtade ay tahay oo maxallu rafac ay taallo dabeedna jumladan lagaa khabrayo faaclamuu ana allaha ghafuurun raxiim marka macnuhu wuxuu dhacayaa laakin aladiina taabuu ama laakin itaa'ibu yacni markaa yukfaru lahu waa loo dembi dhaafaya kii toobad keenay waa loo dembi dhaafaya baa macnuhu dhacaya faaclamuu ana allaha ghafuurun raxiim markaa jumlada haddii lagu khabraayo waxay u baahan tahay raabid ku xidha raabidkii waa u qadaro oo lahumta u qadarayo waxay rabdinaysaa yacni markaa mubtadahay markaa ku xidhaysa haddii markaa lagu socdo inay tahay waxa weeye istisnaagu munqaticu u yahay waayahay cabara bidalika sidaa waxaa loo uga cabbiray sidaa wuxuu ugu tilmaamo allah ugu sheegay faaclamuu ana allaha ghafuurun raxiim duuna falaa taxudduuhum oo falaa taxudduuhum aanu u odhan ha xadaynina aanu u odhan ee uu yidhi faaclamuu ana allaha ghafuurun raxiim ogaada inuu allah ghafuurun raxiim yahay ogaada liyufiida si uu hadalkani u faa'ideeyo annahu laa yasqudu canhu bitowbatihi ila xuduud ullahi duuna xuquuqi alaadamiyiin si u faa'iideeyo annahu laa yasqudu annahu shaniya laa yasqudu inaanu ka dhacayn canhu kaa muxaaribkaa ama qaaticu ariiqa ah ee shuftada ah bitowbatihi sababta towbadiisa inaanu kaga dhacayn ilaa xuduudullaahi xuduuddii ilaahay mooyaane wax kale inayna ka dhacayn duuna xuquuqi alaadamiyiin xuquuqdii aadamigu kama dhacayaan ee hadday markaa uu wax dilo qisaastii waa yani markaa toobaddu ka ridi mayso hadduu xoolo dhacana damaankii iyo qaandhawgii iyadana towbaddu ka ridi mayso towbaddu yacni kama ridayso ee waxay noqonaysaa wixii xuquuqa aadmii iyagu markaa inay ka hadhan yihiin faaclamuu ana allaha ghafuurun raxiim kada dahara lii suyuuti waxau ihi raximah ullah sidaasaa ii muuqatay buui walam ara man tacarada lahu mana arkin buu yidhi arrinkaa cid u bambaxday ma arkin wallahu aclam allah baana u aqoon badan ahlucilmiga qaarkood way tacaqubeen cibaaradan uu yidhi kadaa dahara lii walam ara man tacarada lahu waayo mufasiriin fara badan baa sheegay suyuudi ka hor sheikhuna wuxuu ahaa kasiiru litilaac waa itilaac badnaa maktabad baa haystay weyn oo dawaaga maktabadda sida loo helaa way adkayd ila mataabici ma jirine kutubaha gacan baa lagu qori jiray gacan baa lagu qori jiray marka haddee ninka maktabad helaa oo maktabad ka mas-uulaahi dee kutub badan buu isagu helayaa waan dadka kale helay yaa waayo kitaab gacan lagu qoraayo yacni intuu gaadhayaa intee nuskhaa laga helayaa qadarkee qofku markaysagaa iibsigiisa markaa uu ku kacayaa kitaabka waxaa laga yaaba inuu mujalladaad badan yahay qoraalka la qorayaa muddo intee leeg buu qaadanayaa intee qof baa se wax qori karo oo markaysagaa kutubtii intay qoraan lagu kalsoonaanaya waxay qoreen fartooduna wanaagsantoo la akhrin karaya hadday labadaaba leeyihiin jiddigaa iyo ijtihaadkaa inteebaa bixin kartaa yacni kullu daalika waxay tahay waa mid markaa kollay yaraanaysa marka mufasiriin badan baa markaa waxba sheegay nasafi baa sheegay baqawi baa sheegay baydaawi baa sheegay culamada qaarkood way soo naqliyeenba cibaaraadkoodii sida mulla cali alqaari xaashiyadiis yani nuquushii buu markaysagaa keenaya ya yani culamadaasina dhammaan waa ka horreeyey sheikhuna waxa waa kasiiru litilaac ta kale arrinkan waa arrin waadixa bay yidhahdeen oo aayadda ka cad xagga fuqahada haddii la eegana fuqahada sheegay dee waaba fara badan iyagu tiraba male culamada qaar baa ugu tawjiihiyey oo yidhi waxaa laga yaabaa inaanu fuqahada u jeedina xagga mufasiriinta ka hadlaayo oo uu leeyahay walama ara man tacarada lahu laakiin mufasiriintii qudhahooda ayaa la soo saaray intaasoo yacni markaa mufasiroo kala duwan u hortii markaa sheegay marka masaladani waxa weeye waa masalo dee iska waadix oo iska cad saas aawadeed mulla caliil qaari wuxuu odhanaya masale sidaa u waadixa inuu xoogaa ku tabajuxo may ahaynoo marka uu sidaasoo kale u cabiro walama ara man tacarada lahu iyo kaannahu masale daqiiqa ay tahay oo kale markaysaga inuu u sheego yacni may ahayn iyadoo culammadaasina uga horraysay calaa kulli xaal ahlucilmi badan baa markaysaa sidaan sidaa tilmaamay culamo kaleo kolay qolyaha xawaashida kalena markaysaa saasi laag iyaguna waa tacaqubeen oo marka cibaaradaas iyaguna xoogaa markaysa marka waxbay ka yidhahdeen waaya arrinka ku saabsan xuquuqda aadamigu kama dhacayso kollay waa sida jamhuuru ahlicilmi jumhuuru ahlicilmi waa siday qabaan waxay xuquuq aadamiyi towbadda ku dhici mayso waxaana la kala saaray inta aan la awoodin oo aan la qaqaban nimankii shuftada ahaa ama dariiqa ahaa iyo marka la qaqabto dabadeed marka la qabto dabadeed towbadda ay toobad keenaan waxba ka ridi mayso xadkuna ka baaqan maayo waayo qof kastoo mujrimi markuu gacan galo oo gacan markaa waxa weeye yacni ka koraysa uu galo dee xaaladda noocaasa waxa weeye towbad iyo markaa ictidaarba waa muujisanayaa hadda maaragta laakiin waxa weeye inta aan la qaban aanu soo gacan gelin ka hor hadduu toobad keeno markaasa xadku ka dhacayo xadku markaasuu ka dhacayo laba arrin baana jira xaddulxiraaba iyo xuquuqdii aadmiga uu galay waa kala laba jumhuuru ahlicilmi waxay leeyihin xuquuqda aadamigu ka dhici mayso laakiin toobaddu waxay ka ridaysaa keliya eh, xaddulxiraa bay ka ridaysaa xaddulxiraabana waa xaqullaah marka xaqullaahi iyo xaqulaadamiyi baa kala duwan xaqii ilaahay iyo xaqa aadmiga ayaa kala duwan xaqa aadmiga wuxuu noqonayaa sida damaanka xooluhu dhacay oo kale inuu qaandhabo laga dayn maayo xoolihii waxaa la odhanayaa soo toomi ay laga helaa uqaandha baa iska bixiya waxaa ka mid ah hadduu markaa waxa weeye yacni cid ama dhaawaco ama cid dilo qisaastii baa iyagana ka imanaysa wakada haddii marka waxa qisaasta laga cafiyo ama shay aan la qisaasi karin dhaawacu hadduu yahay diyadii baa markaana imanaysa inuu marka waxa magtii markaa isagana iska bixiyo kullu daalika kama dhacayaan marka waxa weeye qatligu marna wuxuu noqonayaa xadkii xaddulxiraaba oo xaqullaahi ah. marna wuxuu noqonayaa xaqul aadamiyi oo qisaas buu noqonayaa masalan shuftanimadii buu cid ku dilay ciddii markuu ku dilay ayuu kadib toobad keenay intaan la qaban xadkii xiraabadee xatmiga ahaa waa ka dhacay oo looma dilaayo shuftanimada loo dili maayo laakiin qisaas waa loo dili karaa hadday awliyaa'ulmaqtuul ku adkaystaan in loo dilo way si cafin karaan laakiin xaqa ilaahaye xaddulxiraaba lagama cafin karo midna waa xaqullaah midna waa xaqu laadamiy ya dilka ka dhacayaa dilkii xatmiga ahaa weeye xaddulxiraaba ahaa iyo salbigii deldalaaddii yacni markaa si isweydaara gacanta iyo lugta in loo gooyo nafyigii afarta xukune aayadda lagu sheegay baa ka dhacaysa oo qatliga hadduu ka dhacay maxaa loo qisaasayaa labada qatlaa kala duwan qatliga hore waxaa ahaa oo ka dhacayaa mid xatmi ah oo aan laga dayn karin oo ah markaa xaqullaahi ah haddama aragta qatliga dambana waa markaa mid qisaas ah weeye oo u yaalla awliyaau dadka wax laga dilay yacni markaa warasadoodii iyo dadkii dhexal joojinayay qofka la dilay ciddii joojinaysay waa ikhtiyaar ay leeyihiin inay markaa dishoodaan oo doortaan qisaasta iyo inay ka cafiyaan oo ma qaataan hadday markaa ku adkaystaan ha naloo dilo ay cafin waayaan qisaasan baa loo dilayaa laakiin xaddullaahi oo qatligii xiraabada loo dilaayay ahaa ma aha kani iyadou toobad keenay qabla alqudrati calayhi ayaa haddana markaysaga qatliga iman karaa laakiin wuxuu u imanayaa waa mid ikhtiyaari ah oo ikhtiyaar u ah awliyaau lmaqtuul ama warasada waa xaqulmakhluuqi waa laba xaqoo kala duwan kan ku saabsan xadulxiraaba xataa marka waxa weeye jamacii wax dilay ee ku wada socday shuftada inay sameeyaan ama markaysagaa inay markaa iyo kuwii u gargaarayo wax oo dhanba xadka waa lagu furin karaa dhammaantood waa xaqullah laakiin kaasi hadduu ka baaqdo ka qisaasta ah ciddii dilka markaysa markaa ku wada socotay keliya hadday ku wada socdeen markaa dee waddadu inay gooyaan oo xoolo dhacaan laakiin daa'ifo gaari markaysaga ay dilka uun iyagu markaa ku tallaabsadeen ciddii ku tallaabsatay keliya weeye haddii laakiin xadkii xiraabada laga jarayo xaqullaahi ah dhammaantood baa loo wada dili karaa haddii laakiin ay noqoto in markaa kaas xaqullaahi ka baaqdo oo xiraabadu ka qisaasta ah ciddii dilka ku tallaabsatay keliya weeye ama dilka go'aankoodu ku wada socday inay wax dilaan low tamaala ahlu sancaa laqataltum lahu waa markay dilka iyagu isku waafaqsanaayo inay wax dilaan go'aan ay ka ahayn haddii laakiin taasi go'aan aynay ka ahayn ee cid gaari tasaruftay ciddii tasaruftay keliya baa qisaasaan loogu dilayaa laakiin xiraabada dhammaantood baa lagu furi karaa kooda rid'iga ee caawinaya iyo kooda markaysagaa samaynaya ku kacaya dhammaantoodba marka labada mas'alo yacni farqaasaa ugu dhexeeya waayahay min qabli an taqdiruu calayhi maxaa laga tilmaamayaa waxaa laga tilmaamaya waa intaan qabdi ku dhicinoo la qaban xuduudda kale ma ka imanaysaa tani maya xuduudda kale kama imanayso xuduudda kale mumtanicuuna bilqudra ma aha qaar shawka iyo awood isku daafacaya maaha xaddu zina xaddu alqadfi xaddu sariqa marka horeba waxay ahaayeen qaar iyagu xukunka dowladda ku hoos jira iyaga waxaa ku fillayd in waaran loo geeyo maxkamadda looga yeedho marka waxa weeye markii horuu ahaa maqduuru calayhi uu ahaa laakiin ninkani muxuu ahaa mumtanic ya yacni shawko iyo awood ayuu isku daafacayey oo uu suldadii iskaga daafacayay marka taxta alqudrati ma ahayn marka maadaama kani uu ahaa marka waxa weeye mid awood isku daafacaya waxa la kala farqiyey marka uu toobad keenaya inta aan la qaban iyo marka la qabtay laakiin kan markii horeba isagu maqduru calayhiga ahaa ay ku fillayd maxkamaddaa lagaa wacay waaran baa ku yaalla kaalay ya yacni intaasi ay ku fillayd dee markii horeba maqduuru calayhigu isagu ahaa mumtanicun bilqudrati ma ahayn mid xukunka iska daafacaya dowladda oo markaysaga aan loo geli karin oo loo yeedhi karin oo yacni marka waxa ma ahayn markaa saas aawadeed yacni xuduudda kale towbadu ridi mayso laakiin xaddulxiraaba towbadu waxay ridaysaa yacni inta aan markaa gacanta dowladda aanu soo gelin oo aan la qaban intaa ka hor bay ka ridaysaa laakiin marka la qabto dabadeed hadduu toobad keeno waxba kama ridayso xadka ay ka ridaysaana waxa weeye waa xadkii yacni marka xiraabada ee adduunyada lagu fulin lahaa yacni taasay markaa ka ridaysa wakada ciqaabta aakhirna waa ka ridaysaa laakiin damaankii iyo xuquuqdii khalqigu waa ku baaqi waayahay faida qatala wa akhada almaala yuqtalu wa yuqtacu walaa yuslabu sheikhu waxau uhi raximah llah qatala ninkii shuftada ahaa ama budhacda ahaa ee waddooyinka goynaayey amaba cabsi gelinaayey hadduu wax dilo oo cid macsuuma ayuu markaa si badrheera u dilay dil camdi oo cudwaan ah oo mukaafin ah ciddaasi mukaafina tahay macsuum mukaafin wa akhada almaala xoolana waa qaatay yuqtalu waa la dilayaa wa yuqtacu gacantana waa la jarayaa walaa yuslabu lama deldelaayo waxay culammadu nadar geliyeen wa yuqtacu waynu u soo noqonaynaa marka hadduu wax dilo xoolana qaato waa la dilayaa oo bimacnaa markuu toobad keeno dabadeed qisaasan baa loo dili karaa haddii aan laga cafin haddii laga cafiyo dilku waa ka dhacayaa waa ka dhacaya cafiga laga cafiyeyna de waxuu u qaybsamayaa marna waxaa laga cafinayaa qisaasta keliya oo diya ayaa markaa loo cafinaya cafawtu ila diyati buu odhanayaa ya qisaastii baan ka cafiyey oo xagga diya ayaan markaa u cafiyey ama diye ayaan qaadanayaa marna wuu ka wada cafinayaa waa itlaaqaya fa idaa qatala hadduu wax dilo wa akhada almaala xoolahana qaato xoolana cid ka dhaco dhiig iyo dhac buu isku daray nafna waa gooyey xoolana waa qaatay yuqtalu waa la dilayaa wa yuqtacu gacantana waa la goynayaa gacanta ayaa la goynayaa marka wuxuu u jeedaa hadda marka gacanta keliya ayuu u jeedaa gacanta waa kii taa'ibka ahaa weeye kani attaa'ibu qabla alqudrati calayhi baa laga farcinayaa kan hmm. marka wa yuqtacdaa nadar baa ku jira saas aawadee asxaabu alxawaashi way tacaqubeen waa usoo soo noqonayna qatliga uu sheegayana u leey yuqtalu wuxuu u jeedaa qisaasan baa loo dilaya waxayna ku xidhan tahay shuruuddii dee qisaastu inay dhammaystiran tahay taasay ku xidhan tahay awliyaa ulmaqtuulna waa inay wada doortaan dhammaantood dilka loo dilaayo ay isku waafaqaan haddii cid ka midi ah ay markaa tidhahdo diyaan doonayaa ama nasiibkiisii ay cafido dee qisaastii waa ka dhacaysaa lianna alqatla laa yatashatar laa yatanasaf waayo dilku ma walaa yuslabu la derderi maayo wa huwa asaxu qowlayi shaaficiyi labada qowl ee shaafici ka sixada badan weeye ka sixada badan weeyaan walaa tufiidu towbatuhu bacda alqudrati calayhi shay-an ma faa'iidaynayso towbaddiisu marka la awoodo dabadeed faa'iidayn mayso shay-an waxba faa'iidayn mayso wa huwa asaxu qowlayhi aydan waa labadiisa qowlka sixada badan noqoshaynu markaa ku noqonay wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye uu markaa xiraabadii wax ku dilo uuna toobad keenay intaan la awoodin ka hor xoolana dhacay yacni qisaasan baa loo dili karaa xoolihiina waa qaandhabayaa sida saxani waa saas lamana marka waxaa deldelayo oo salbi laguma samaynaayo salbi laguma samaynaayo ama arriga ku saabsan wa yuqtacu asxaabu alxawaashigu way tacaqubeen wuxuu odhanayaa jamalku wa dikruhu lilqaطci maca alqatli sabqu qalam inuu dilkii raaciyey gacangoynta raaciyey oo yacni markaa tuuga ahaan baa loo goynayaana yacni markaa waa sabqu qalam yacni markaa qalinkaa sheikha ka boobay lima huwa muqararu anahu ida akhada almaala waqatala yandariju alqaطcu fi lqatli waxa muqararkaa daraaddeed oo ah hadduu markaa xoolo qaato waxna dilo qacigu wuxuu soo gudagelayaa qatliguu soo gudagelayaa jamalkaa odhanaya xaashiyada jamalka bimacnaa ninkii waxa weeye shuftada ahaa wuxuu isku daray yacni dil iyo yacni dhac buu labadaba isku daray aw tuqaaca aydiihim arjulhum min khilaafin ma lagu fulinayaa may waxay leeyihiin markaa qacigu yacnii hadda wax ka weyn baa meesha yaalla sidaas aawadeed wuxuu soo gudagelayaa dilkuu soo gudagelaya falaysa calayhi qacun qaci maba saaraba xataa yuqaala innahu yasqudu canhu bitawba si loo yidhaahdo towbadduu ku dhacaya xaashiyada jamalka saasoo odhanaya xaashiyada saawiga iyada lafteeda hadalka hadal la miduu cabbirayaa saawigu wuxuu odhanayaa yuqtalu wa yuqtacu hadalkuu shiikhu yidhi haadaa sabqu qalam yacnii saawiga iyo jamalku waxay isu ahaayeen arday iyo sheikh ashaykh waxa uu ahaa yacni jamal ya sulaymaan ibnu cumar alcujayli almunaqabu biljamal ayaa sheikhii ahaa ardaygiisana wuxuu ahaa asaawi buu ahaa xagga madhabtana waa kala duwanaayeenoo jamalku shaaficiyu lmadhab saas aawadee kutubta markaysagaa shaaficiyada fiqiga ah qaarkood buu sharax ku leeyahay oo manhajkoo kale waa sharxay manhaju tulaabka ayuu dee sharax ku leeyahay maaragta manhaj tulaabka markaa waxaa weeye minhaajkaa laga ikhtisaariyey zakariya alansaari baa ikhtisaariyey yacni lafdiga magaca kitaabka iyo macnaha marka waxawen u koobsanayaba labadaba ikhtisaar buu ku sameeyey minhaaju aalibiin halkuu ka ahaa wuxuu u bixiyey manhaj ullaab marka magiciibu xataa ikhtisaariyey zakariya alansaari raximah llah kitaabka laftiisana waa ikhtisaariyey jamalkuna waa sharxay marka wuxuu ahaa shaaficiyulmadhab ama saawigu wuxuu ahaa markaysaga lmadhab xagga madhabta maalikiya ayuu ahaa saas aawadee fiqiga maalikiga wuxuu ku leeyahay shuruux buu ku leeyahy shuruux ayuu ku leeyahay yacni fiqiga markaysagaa maalikiga wuxuu yidhi sawigu yuqtalu wa hada sabqu qalam almunaasibu xadfu qowlihi wa waxa u munaasib ah in la xadfo cibaarada ah wa in la gooyo oo meesha laga saaro baa munaasib ahayd buui walxaasilu cinda ashaaficiyi annahu ida qatala wataaba fain cafa alwaliyu saqada alqatlu wailaa ilaa fayuqtalu faqad sida shaafici agtiisa marka xaasilku yahayna waxa weeyaan hadduu wax dilo toobadna keeno oo shuftanimadii wax ku dilay waana toobad keenay hadduu weliyulmaqtuulka dadkii qaraabada u ahaa qofka la dilay hadday cafiyaan saqada alqatlu dilku waa dhacayaa wa ilaa fa yuqtalu faqad haddii kale waa la dilayaa keliya wa ama in akhada almaala wa taaba fa innahu yu'khadu minhu almaalu walaa yuqtac labadii masale ayuu markaa iyadoo markaa maalka laftiisa towbaddu inay ridayso markaysa waxaa qacigii an tuqaaca aydiihim arjulahum min khilaaf ayuu keenay hadduu xoolo qaato miya wataaba toobad keeno shuftannimadiibuu xoola ku qaato xoolo ku dhacay waana toobad keenay fa inahu yu'khadu minhu lmaalu walaa yuqtac maalkii baa laga qaadayaa waxba la goyn maayo oo xadkii ahaa an tuqaaca aydiihim arjulahum min khilaafin wuxuu ku dhacay towbada towbadu ku dhacay damaankii unbaa imanayo la odhanayo war xoolihii aad dhacday iska bixi khilaafan limaa dakarahu lmufasir xaashiyada saawiguna saasuu qoriy marka calaa kulli xaal qacigaasi saasaa markaa culammadu ay u tacaqubeen oo yidhaaheen nadar baa ku jira waxaana hadalkani ku saabsan yahay waa ciddii toobad keentay qabla alqudrati calayhi intaan la qabannin ka hor toobad keentay ee shufto ahayd buu ku saabsan yahay ciddaasuu ku saabsan yahay hadalka ay sheegeen wuxuu ku saabsan yahay markuu muslim yahay kaa shuftanimada sameeyey bal hadduu gaal ahaa ka warran oo shuftannimo intuu sameeyo oo jidadka u galo muslimiintii oo cabsi geliyo oo cawtudariiqnimo sameeyo oo dil iyo dhacba uu kula yimaado dabeedna markaysagaa uu toobad keenoo soo islaamo yaa waa gaal muxaaribna ahaa oo shufto ahaa oo qaaticu tariiq ahaa misena isagaan la qaban nin toobad keenay oo soo islaamay isaga dhammaan wuxuu waa ka dhacayaan isagu dhammaan wuxu waa ka dhacayaan in kaana almuxaaribu mushrikan saqatat canhu lxuduudu mutlaqan lianna tawbatahu tadra'u canhu alcuquuba qabla alqudrati wa bacdaha farqina ma laha intaan la qaban inuu toobad keeno iyo markuu la qabto dabadeed inuu toobad keeno marka la qabto hadduu dee gaal ahaa waxa bannaanaanaya uun in la addoonsado oo asiir noqdo iyo in madax furad laga qaato waxyaalaha caynkaasunbaa dee markaa imanaya laakiin ma imanayo yacni ama wixii qaandhow yacni muslimiin aad u geysatay dhac iyo xoolaba qaandhow la odhan maayo cuquubana markaa laguma fulinayo camr bnu caas markuu islaamayay ayuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxbaan shardisanayaa markaasuu camrow maxaad shardisanaysaa waxaan shardisanayaa buuhi dembiyadaydii hore in layga dhaafo allo waxaan dembi hore u galay in layga dhaafaan shardisanayaa waa islaamayaa eh? saasaan shardisanaya markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa calimta ana alislaama yajubu maa qablah miyaanad ogayn islaamnimadu wax alle wixii ka horraysay inay dumiso dhammaan wixii ka horrayso o dhan inay baabiinayso wax kuu gaaraba maaha qof kastoo gaal ahaayoo islaamaya dembigiisii hore waa laga dhaafa haakada hadday jirto maal cid kale leedahay markan inuu sito isaga marka waxaa weeye waa laga celinaya laakiin wixii baxay yacni looma raacayo soo qaandhab la odhanaayo waayahay gaalka markaa dee farqi ma kale lahaa cuquubaadkaas inay ka dhacayaan qabla alqudrati calayhi iyo bacda alqudrati calayhi marka la awoodi iyo markaan la awoodin dee markuu xarbiga ahaaba ee dagaalamayayba intaan la qaban hadduu markaysaa markaa islaamo dee wax alla wax lagu samayn karaa ma jiro laa asri laa in la qafaasho in wax la yeelo kullu daalika laguma samayn karo laakiin marka la qabto dabadeed hadduu islaamo afartii arrinee loo doorka lahaa waxa baaqanaya tii ku saabsanay dilku waa baaqanaysa oo lama dili karo wuxuu noqday macsuumu dam dhiiggiisu miduu dhowran yahay aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah laakiin ashyaadii kale way bannaan yihiin oo furan yihiin hadday tahay marka waxa weeye in markaa yacni laga dhigto addoon laga dhigto iyo hadday madax furad in laga qaato tahay iyadu markaysa waxa waa baaqi iyadu waa baaqi casrigii waxa weeye kama badbaadinayso islaamistu islaamay markii la qabtay dabadiin waayo gaal kastaaba marka la qabto oo muslimiintu la dagaalamayay ay qabtaan dee hadduu doono tawbad iyo islaamnimo waa muujisanaya haddii la yidhahdo marka waxaa taas waa ka dhacaya yacni markaa asrigii oo lama yacni markaa lama addoonsan karo haddii la yidhaahdo waxaa ka imanaysa dee waxay doonaan intay sameeyaan marka la qabto inu yidhaha dee waxaweyaan markaa afka baarkiisa waxaanu ictiqaadsan inuu ka yidhaha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna maxamadan rasuulu ya taasaa ka iman lahayd saas aawadeed qatligaa ka dhacayo laakiin ashyaada kale kama dhacayso marka la qabtay dabadeed laakiin inta aan la qabannin ka hor hadduu islaamo yacni dee waxa weeye xaaladda noocaasa waa badbaadaya axaadiista qaarna waa ku soo aroortay ya haddii adigoo naftaada hananaya dee aad odhan lahayd waaad markaysaa markaa yani axaadiis saas tilmaamaysaa jirta waayahay wuxuu yidhi walaa tufiidu towbatuhu bacda alqudrati calayhi shayan tawadiis waxa u faa'iidayn mayso marka la qabto dabadeed wuxuu u jeedaa shay bayna adduunyada ugu faa'iidaynayn laakiin aakhiradda waxay ugu faa'iidaynaysaa cadaabka inay ka ridayso waxa kala duwan fi dunya iyo fi alaakhira ya marka markuu leeyahay walaa tufiidu towbatu bacda alqudrati calayhi shayan wuxuu u jeedaa yacni fi dunya wa falaa shaka annaha tusqit alcadaaba fi alcuqba yacni waxaan shaki ku jirin towbaddaa marka la qabtay dabadeed inay ciqaabtii aakhiro ka ridayso yacni waa ka baajinayso iyada waa la isla ogoliyey masaladan sidaa loo tilmaamay ee culammadu u sheegeen waxaa jira kollay yacni dee bacdu ahli cilmi oo qaba inay hadduu toobad keeno intaan la qaban dhammaan inay wuxuu ka wada dhacayaan ama xuquuq aadami ha noqdaan ama xuquuqdii ilaahay ha noqdaane eh. qowl saasi waa jiraa saas aawadee mulla cali alqaari wuxuu soo naqlinayaa xaashiyadiis wa camalu kasiirin min asalafi kacaliy bni abi aalibin wa abi muusa wahayrihima yadullu cala annahu tasqutu xuquuqu alaadamiyiina aydan ila ida akhada maalan mucayanan fayajibu damaan wuxuu mulla cali alqaari ku odhanaya xaashiyadiisa uu jalaalaynka saaray ee la yidhaha aljamaalayn cala aljalaalayn la yidhaahdo wuxuu odhanayaa in fara badan oo salafka ka mida camalkoodu sida caliy bna abi aalib iyo abi muusa alashcari labadaa saxaabi buu ka xusay iyo wagayrihimaa iyo kayrkoodba oo salafka ka midii waxau ku tusinayaa camalkoodu yadullu calaa annahu tasqutu xuquuqu aydan inay xuquuqda aadamiguna ka dhacayso hadduu toobad keeno intaan la qaban mm. ilaa idaa akhada maalan mucayanan fayajibu damaanu maal mucayana dee inuu qaatay oo yani inuu qaandhaba ay kaga waajibaysa mooyaane sida maalkii watay iyo waxyaala caynkaas allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaha allah ka baqa wabtaguu ilayhi alwasiilata wabtaguu raadiyo doona ilayhi ay ila allaahi xagga allaah alwasiilata wadda'a ugu dhowaataan oo iiman iyo camal saalixa raadiya oo doona wajaahiduu fii sabiilih yacni jihaada fii sabiilih ilaahay waddadiisa u jihaada lacallakum tuflixuuna si a u liibaantaan ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay low anna lahum maa fi lardi jamiican low anna lahum hadday u sugan tahay maa fi lardi waxa arlada ku sugan jamiican idilkeeda ama dhammaanteed u sugan yahay ama jamiican xaalay dhammaanteed tahay wa milahu macahu iyo wax kaleoo la mida oo macahu weheliya hadday u sugan tahay liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaama si ay iskaga furtaan cadaabka maalinta qiyaame ay markaa iskaga furtaan hadday u sugnaan lahayd si ay iskaga furtaan maa tuqubila minhum lagama aqbalin walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun waxaan unjinayaan yuriiduuna an yakhrujuu min annaari yuriiduuna waxay doonayaan an yakhrujuu inay ka soo baxaan min annaari naarta inay ka soo baxaan bay rabaan waa ay doonayaan markay gaaladu naarta galaan waxay rabaan inay naartii ka soo baxaan wamaa hum bikhaarijiina minha mana aha iyagu qaar ka soo baxaaya iyagu ma aha qaar ka soo baxaaya naartaa qaar ka soo baxaya maaha walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo muqiimun daa'im oo joogtaa baa u sugnaaday wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahumaa wasaariqu ninkii waxaday iyo wasaariqatu qofkii dumar ahaydee waxadday faqtacuu aydiyahumaa jara gacmahooda oo gooya jazaa'an bimaa kasaba waxaa u goysaan abaalmarinaa ka abaalmarinaysaan daraaddeed waxay galabsadeen ee xumaan ay sameeyeen yacnii sariqaday la yimaadeen iyo tugaday la yimaadeen aawadeed gacanta u gooya nakaala min allah ciqaab cuquubo daraaddeed u gooya yacni iyaga la ciqaabaayo cuqubadaasoo min allaahi kaa'ina min allaahi xagga allah ka ahaatay wallahu allah casiizun waa ka haalibkan laga haalib noqon xakiimun waa ka xikmadda badanee shay weliba halkuu ku habboon yahay dhigaya faman taaba ku kasta oo toobad keena min bacdi dulmihi xumaantiisii dabadeed toobad keena wa aslaxa hagaajiya camalkiisa fa ina allaha yatuubu calayh fa ina allaha allah yatuubu calayhi waa ka toobad aqbalayaa ina allaha allah ghafuurun waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay alam taclam ma og tahay ana allaha lahu mulku asamaawaati waalard inay allah u sugnaatay cirarka iyo dhulka yeelashadoodu inuu allah u sugan yahay keligii ma og tahay yucadibu man yashaau wa yakfiru liman yashaa ilaahay waa cadaabaya waa ciqaabayaa cidduu doono inuu cadaabo wa yakfiru waa u dhaafayaa waa cafinayaa liman yashaau kuu doono inuu markaa u dhaafana waa u dhaafayaa wallaahu allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu yahay ka u awoodda badan ee awoodaaya karaaya ayuu allah yahay aayadda hore waxaa lagu khatimay aynu markaa soo akhrinay faaclamuu ana allaha ghafuurun raxiim waxaa ahlucilmigu ka qaataan yacni markaa asmaada ilaahay axkaamta ka dhalanaysa iyo sifaatka mid walba in la sugayo waa asmaa'ullah waxaa markaa magacnimo inay magacyo ilaahay yihiin waa loo caqiidaynaya alghafuur waa isim ilaahay sida allah isim ilaahay u tahay min asmaa illaahi alxusna wa kadalika alghafuur waa ism min asmaa illaahi alxusna waa magacyada ilaahay wanaagga badan magac ka mida raxiim saas si laeg alraxiim waa ism min asmaa illaahi alxusna magacyada ilaahay wanaagga badan ayay ka mid yihiin ilaahay magacyadiisuna waa wanaag badan yihiin waana aclaamun waa awsaaf waa magacyo waana sifooyin isim kastoo asmaada ilaahay ka midina wuxuu koobsanayaa sifo siday culammadu yidhahdaan kullu ismin min asmaa'i illaahi yatadamanu sifatan walaysat kullu sifatin min sifaati illaahi tatadamanu ismaa isim kastoo asmaada ilaahay ka midi wuxuu koobsanayaa sifuu koobsanayaa yaa sifo ayuu koobsanaya laakiin sifo kasta kama dhalanayso ilaaba ilaa in magac ilaahay looga ishtiqaaqo ama looga dhambalo yaa asmaada ilaahay waa tawqiifiya marka sifaadka iyo asmaada waxa gudaballaadhan sifaadka ayaa gudaballaadhan marka waxaa ka imanaysa kow isimka in ilaahay loo sugo loo caqiideeyo isim ilaahay inuu yahay kow laba waxaa ka dhalanaysa sifada markaa iyo macnaha uu ku tusinayo in sifo ahaan allah loogu sifeeyo waa laba waxaa ka dhalanaysa yacni aasaarta iyo axkaamta ka tartiibsamase ka dhalanaysa in la sugo oo xukunka markaa ka dhalanayana in la sugo marka allah waa ghafuur sifatu lghufraan ama makfirana waa ku sifaysan yahay waa raxiim sifatu raxmana waa ku sifaysan yahay wa kadalika markaysaga waxaa kaloo la sugaya axkaamta ka dhalanaysa yani yakfiru liman yashaa cidduu doonu ilaahay u dhaafaya yani yarxamu licibaadi addoommadiisu u naxariistaa yani marka waxa weeye yarxamu biraxma naxariis buu ku naxariistaa marka waxa weeye faaclamuu ana allaha ghafuurun raxiim waxaa laga qaadanayaa waa u dembi dhaafaya waana u naxariisanaya calaa haada ayaa la yidhi xadku saasuu uga dhacaya aayaddan allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wabtaguu ilayhi alwasiila yacni markaa kuwii rumeeyeyo waa allah ka baqa taqwadii baa layna amrayaa waxaa kaloo layna amrayaa in ilaahay dariiqa loogu dhowaanayo iyo wasaa'isha loogu dhowaanayo in lala yimaado wabtaguu ilayhi alwasiila alwasiila waa maxay alwasiila wixii wax ku gaadhsiiyaa la yidhaha maa yutawasalu ila shay wixii shay lagu gaadho ayaa la yidhahdaa maxaa looga jeeda hadda wasiilada wasiilada waxaa looga jeedaa qurubaadka iyo camalka saalixa iyo iimaanka allah loogu dhowaanayo wabtaguu ilayhi alwasiilata yacni marka biliimaani walacmaali saalixati walqurubaat iimaanka iyo acmaasha saalixa iyo qurubaadka ayaa laga tilmaamaya in allah loogu dhowaado waa wasiiladii allah loogu dhowaanayo saasaa laga tilmaamaya dadka qaarkood waxay dooneen oo kale inay u deliishadaan yacni tawasulka awliyada lagu tawasulaayo bijaahi fulaan bixaqi fulaan ayay dooneen inay u daliishadeen laakiin aayaddu daliilu maaha wax daliili aayadda uguma jiro waayo culammadu waxay isla ogol yihiin wasiirada in laga tilmaamayo camalka saalixa iyo qurubaadka rabbi loogu dhowaanayo tafsiir ibnu kasiir markuu fasirayo aayaddan waxa uu soo naqlinaya jamaacaad markaysaga markaa taabiciintii iyo salafkii ka mida oo yidhi waxaa looga jeedaa camalka saalixa iyo qurubaadka iyo cibaadaadka allah loogu dhowaanayo iyo acmaasha saalixa ayaa looga jeedaa dabeedna wuxuu tilmaamayaa sidaasaa markaa mufasiriintu dhammaan isku waafaqsan yihin buu odhanaya mufasiriintu inay isku waafaqsan yihiin buu tilmaamaya ibnu kasiirka ayaa odhanaya aayadda tafsiirkeedaanu ku sheegaya marka sidaa mufasiriintu isku waafaqsan yihin baa wasiilada lagu fasiraya iimaanka iyo camalka saalixa iyo qurubaadka in laga tilmaamaayo marka tawasul biljaah loogama jeedo bixaqi fulaan bijaahi fulaan in ilaahay lagu baryo loogama jeedo waana bidco waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ma sharciyayn nebiga iyo saxaabadiisu may samaynin saas aawadee waa bidco yacni markaa weeye waana bidcatun fi filcibaada markaysaga weeye a'immada qaarkoodna waxay nasgareeyeen inay xaaraantu aynay bannaanayn ya oo dee a'immadii markaysaga haddii la eego salafkii bacdi ka mida ayaa tasriixiyeyba a'immada qaarkood wax qowla lagama hayo mas'aladaa ku saabsan ya ka shaafici waa maalik wax qowla oo masaladaa ay ka yidhaahdeen tawasul bixaqi fulaan iyo bijaahi fulaan salban wa iijaaban lama hayo amaa warka ay muta'akhiriinta qaarkood sheegaan oo yidhaahdaan shaafici baa tawasulkan sameeyey oo axmed baa shaafici ku tawasulay shaafici baa axmed ku tawasulay iyo waxyaalaha la midka ah iyo abu xaniifu ku tawasulay iyo waxyaalaha ay sheegaan waxaasi wax sugan maaha waa arrin markaysa markaa aan yani markaa daliil lahayn wax sanadoo markaysa markaa yaa qaar baa waxay soo arooriyeen yacni qiso ay sheegayaan shaafici markuu joogay bakhdaad marka hawli ku soo darrido xabaasha abu xaniifa u tegi jiray bay yidhahdeen markuu tago ayuu dabeedna laba ragcadood ku tukan jiray kulaha dabeedna markaasuu ilaahay beryi jiray xataa tankashif ilaa ay dhibaatadu ka faydanto yaa marka noocaas ah oo yacni sidaa loo sheegaayo waxay ahlu cilmiga qaarkood sheegeen inay kadib tahay sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu lehy waa kadib waayo wakhtigii markaysagaa shaafici xabaalaha in noocaa loo tago oo saasoo kale la sameeyo oo e, korkooda lagu tukado oo dabeedna marka waxaa weeye allah lagu baryo ducada lala doonto oo la yidhaahdo markaysagaa ruuxa saalixa agtiisa ducada lagu aqbalaa wax jiri jiray ma ahayn wakhtigaas oo wax waa dambe soo darnay saas aawoodee arrinka noocaasi waa kadib wey ya waa kadib ibnu taymiya markuu sheegaayey sanadka inaanu arag baa laga yaabaa dabeedna wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa ruux majhuul ah inuu beenta noocaasa sheegay ruux majhuul aan la garanaynin inuu beentaas sheegay baa laga yaaba waana kadib ya maxamed naasirdiin albaani raximahullah wuxuu isbaatiyey majhuulkuu sheegayay inuu markaysaa ku jiro nimaan kutub rijaal meel laba lagu sheegin ya aan wax alla wax loo hayaa jirin oo majhuul ah baa sanadka ku jira oo wariyey marka qisada noocaasi waa qiso aan sugnayn weeye yacni waxa weeye saasay marka u tahay mid aan sugnayn marka u tahay ha ku kadsoomin hadalka kawsari markaa odhanaayo waayo kawsari hawadiisa ayuu markaysa markaa raacaa ya iminka wuxuu odhanayaa markaa khatiib albaqhdaadi baa sanad saxiixa ku soo wariyey khatiib albaqhdaadi waa kuma muxuu ka yidhi kawsari khatiib albaqhdaadi baa sanad saxiixa ku soo wariyey miyaanu ahayn kuu ku tuhmeeyey markaysa inu yani marka inamada yar fuulfuulo kawsari baa waxaa ku hadlay haddana wuu deliishanaya wuxuu leeyahy markaysaa sanad saxiixu ku soo wariyey marka warka kawsari waxba laguma dhiso warka kawsari waxba laguma dhiso calaa kulli xaal yacni qisada noocaasi waa qiso aan jirin wakadalika hadallada kale ay sheegaan oo markaysa markaa laga sheego a'immadaas ma sugna wax sugan maa imaam abu xaniifa ayaa laga hayaa wax naqli ah masaladaas imaam abu xaniifana isagu wuxuu yidhi arrinka noocaasi waa yani marka waa karaahiya buuyi waa akrah waan karaahiyaysanaya waxaanuu yidhi laa yenbagii liaxadin an yadcuwa allaha ila bihi qofna uma habboona allah inuu ku baryo inuu isaga markaa ku baryaayo mooyaane bimacnaa allah asmaadiisa iyo sifaatkiisaa lagu baryayaa wuxuu diidayaa bixaqi fulaan waa diidayaa kutubta fiqigaee xanafiyana si badan bay u sheegayaan in la yidhaahdo bixaqi fulaan ama bixaqi anbiyaa'i illaah waxay inay makruuh tahay nasgaraynayaan weliba makruuha maxay uga jeedaan haddii markaysaga madhabulxanafiya makruuh hadday itlaaqaan waxay uga jeedaan xaaraan ya sida kutubta xanafiya fiqigii sheegaysa abu yuusuf baa weydiinaya abu xaniifa uu yidhi markaad tidhaahdo akrahu maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa buuhi altaxriim xaaraantinimayn baan uga jeedaa buui marka nasan ayaa imaam abu xaniifa u naskareeyey as'alu llaha bixaqi ambiyaa'ihi in la yidhahdaa inay xaaraan tahay nasan ayuu markaa u sheegay kutubta fiqiga xanafiyana waa sheegaysaa waa sheegaysaa oo si badan ayay u tilmaamaysaa calaa kulli xaal warka ay suufiyada qaarkood yidhaahdaan tawasulku wuxuu ahaa mid bannaan tawasul biljaah iyo ashyaada ilaa qaar baa dee istikaasadii xataa soo geliya dabeedna yidhaahda markaysaa ibnu taymiya ugu horreeyey wax diida ya abuu xaniifa wuxuu dhintay boqol iyo kontonkii hijiriguu dhintay boqol iyo kontonkii hijiriga ayuu dhintay sannaddii shaafici dhashay ayuu abuu xaniifa dhintay weliba xanafiyadu waxay qabaan saxaabada qaar inuu la kulmay oo taabici yahay bay markaa qabaan ya oo anas iyo yacnii ilaa lix saxaabi bay gaadhsiiyaan calaa kulli xaal ta asla ogolaa laakiin wakhtigii saxaabada inuu soo gaadhay shaki kuma jiro laakiin maxaa la isku hayaa liqaagu ma dhacay oo ma la kulmay cid saxaabada ka mida ma arkay taasunbaa la ysku haya laakiin zamanku markaa dhashay in saxaabada cidi ka noolay anas wakhayruha ay noolaayeen shaki kuma jiro shaki kuma jiro markaa dee imaam abuu xaniifa baa sheegaya oo nasan u tilmaamaya inay xaaraan tahay kutubta fiqiga xanafiyaha ay ku sugan tahay oo dee markaysagaa le as'alu allaha bixaqi ambiyaa'ihi in la yidhaahdaa waa karaahiyo waana karaahatu taxriim waa karaaho weliba xaaraan ah hadday xaaraan u jeedaan maxay karaaho u cabireen dee madhabkooda wuxuu qabaa shayga nasan lagu sheegay qur'aanka ama xadiiska inay xaaraan tahay baa xaaraan nasan loo odhanaya marka hore laakiin shayga markaysagaa yacni aan nasan loogu sheegin ama daliilkeedu danniga yahay waxaa la odhanaya karaahatu taxriim baa laga cabirayaa haddii markaysaga raajixu ay noqoto inuu xaaraan yahay waatay kala farqiyaan yani waajib iyo fardi waatay kala farqiyaan karaahatu taxriim iyo taxriimka ay kala saaraan shaygu inuu qaci yahay iyo inuu danni yahay ya yani markaa ayay ku kala farqiyaan haakada calaa kulli xaal aayaddani markaa saasaynay wax daliila mawduuca aynay u ahayn wax ah, daliili markaa uguma jiro wabtaguu ilayhi alwasiilata wajaahiduu fii sabiili tawasulkana waxa bannaan in ilaahay asmaadiisa lagu tawasulo sifaadkiisa lagu tawasulo acmaasha saalixa in lagu tawasulona adilay leedahay adilay leedahay ruux saalixa qofku waa odhan karaa oo xayi oo xaadir ah inuu idhahdo ii ducee ma odhan karaa ya ama uu ku tuhmaayo inuu saalix yahay waa odhan karaa ii ducee iyadoo laga fiican yahay laakiin yacni qof dhintay inuu yidhaahdo ii ducee ama isagii baryo ama uu yidhahdo ilaahay baan ku baryayaa dee mid markaa iyadu bannaan ma aha waxay noqonaysaa min albidac ayay noqonaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaha allah ka baqa khaafuu ciqaabahu ciqaabtiisa ka baqa maxaa kaga baqaysaan bian tutiicuuhu inaa ateecdaan ilaahay wabtaguu raadiyo doona utlubuu doona ilayhi alwasiila ay ilallaahi xagga allaah waxaad raadisaan alwasiilata yacni waxa ugu dhowaataan wax idin gaadhsiinaya yacni dhowaanshaha ilaahay maa yuqarribukum ilayhi min taacatih waxa ilaahay idiin dhowaynaya oo min taacatihi taacadiisa ah mintan waa bayaaniya mm, min taacatihi ibhaamka maada ku jira ayuu caddaynaya maa yuqarribukum ilayhi waa sidii mufasiriintu ku kulansanaayeen ee ibnu kasiir sheegaayo in qurbaadka laga tilmaamayo wasiilada maa yuqaribukum ilayhi waxaa idiin dhoweynaya ilaahay baa wasiilada looga jeedaa waa maa yutawasalu yani markaa ilaa qurbih oo min taacatihi taacada ilaahay ah taacada ilahay ku bayaansan wajaahiduu fii sabiilihi ilahay waddadiisa u jihaada ilaahay waddadiisa u jihaada liiclaa'i diini waxaa ugu jihaadaan koraysiinta diintiisa aa koraysiinaysaan daraaddeed u jihaada man qaatala litakuuna kalimat llahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan oo u guulaysataan maxaa ku guulaysanaysaan tafuuzuuna aa ku guulaysataan yacni markaa jannada iyo raallihaanshaha ilaahay iyo baqaaga falaaxa waxaa loo isticmaala laba macne alfalaax albaqaa waa la yidhahdaa alfalaax waxaa kaloo loo isticmaalaa alfawzu bilmatluub carabi ahaan labadaa macnuu leeyihi alfawzu bilmatluub waxa la rabee la doonaayo in lagu guulaysto falaax waa la yidhahdaa alfalaax albaqaana waa la yidhahdaa baaqi noqoshada la baaqi noqdo ya waalsubxu waalmusyu laa falaaxa macah ay laa baqaa'a macah shaacirku waa ki yidhi yacnii habeenka iyo maalinta dee markaysaga isweydaaranaya sidaa u socda baaqi noqosha markaysaga la jirkiis may ahaano dee xilligu hadduu zamanku sidaa u socdo geeriunbaa dee markaa xigto oo imanays laa falaaxa macahu bimacnaa laa baqaa'a maca aflaxa waxaa kaloo loo isticmaalaa faaza bilmatluub wuxuu markaa doonayey wanaagsanaa buu ku guulaystay marka labada macno waa ka dhalanaysa lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan oo bimacnaa noloshii jannada yani u baaqi noqotaan abad alaabaad mar labaadkana aa ku guulaysataan jannada raallihaanshaha ilaahayba aa ku guulaysataan oo heshaan aayaddan allah yidhi ina aladiina kafaruu low anna lahum ma fi alardi jamiica wamihlahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaamati ma tuqubila minhum walahum cadaabun aliim waxay ku saabsan tahay aakhiro haddii gaaladu ay marka arlada muggeed oo arlada waxa ku sugan oo dhan haddii ay markaa haysan lahaayeen iyo in kaleoo la mid oo la eg si ay cadaabka iskaga furtaan oo ay dooni lahaayeen cadaabka inay iskaga furtaan oo kaga badbaadaan yacnii kagamay badbaadeenoo lagama aqbaleen oo lagama yeeleen xadiis baa waxaa ku soo aroortay saxiixa ku sugan aakhiru ilaahay gaalka wuxuu ku yidhaahdaa haddaad adduunyada muggeedaada haysan lahayd maanta cadaabkuma iskaga furan lahayd markaasuu yaa ilaahayow haa waan iskaga furan lahaa markaasuu ilaahay wuxuu yidhahdaa qad aradtu minka ahwana min dalika anlaa tushrika bii shay'an faabayta ilaa an tushrika bii shay'a wax taa ka sahlan baan kaa doonay waxaan kaa doonay inaad shirki ila iman oo aanad ii shariig yeelin oo waxaan la gaarkahay cid kale ee la wadaajin ama iga gaaloobin fa abayta ilaa an tushrika bii shay'a waa diiday mooyaane inaad ii shariig yeesho mooyaane wax kale waa diiday marka wax ka sahlan baan kaa doono waa diiday saasaa lagu yidhahda marka maalintaa wuxuu haystaa ma jiro wuxuu mulkiyaana ma jiro isagoo mudugan baa la soo saarayaa oo la keenayaa cid u gargaaraysaa ma jirto wuxuu mulkiyaa ma jiro hadduuba mulki haysan lahaayoo arlada muggeed haysan lahaana uu israa'iil iskaga furo cadaabkana dee lagama yeeleen oo lagama aqbaleen laakiin wuxuu haystaana ma jirto qabuul laga aqbalayaana ma jirto cid u gargaaraysaana ma jirto ma soo hadhin mooyaane cadaabku inuu ku dhacaayo waxay doonaan cadaabka inay ka baxaan oo ay tamaniyaan oo jeclaystaan cadaabkaana marnaba ka bixi maayaan wamaa hum bikhaarijiina minha cadaabka kama baxayaan nin taabiciintii ka mida ayaa wuxuu yidhi waxaa nagu dhacay madhabkii khawaarijta wax ka mid a ah, baa wax nagaga soo duuleen buuri ya madhabulkhawaarij baa ictiqaadkoodii wax ka mida nagu soo duuleen buu yidhi markaasaa annagoo koox ah baannu isa soo raacnay buuhi xajkaanu nimi waxaanu ku tala gashannahay buuhi inaanu xajinno kadib markaannu xajinno dabadeedna khuruuj inaannu samayno oo madaxda ku baxno oo la dagaalanno go'aankaygu waa saas buui laakiin xajka inaanu hormarino intuu xajka la nimaadno xajka dabadiinna aanu khuruuj samayno oo xukuumadda ku baxno baa go'aankayagu yahay waa taabiciintii uu ka mid yahay qisada markii dambe isagaa ka warramaya maka markaanu nimi ayaanu waxaanu nimi iyadoo jaabir ibnu cabdillaahi uu dad axaadiis u sheegaayo waa dhegaysanay buuri markaanu dhagaysannay ayaa dabeedna axaadiis shafaacada ku saabsan waxaanu markaa qabnaa buu buuhi qof naar galay inaanu ka soo baxayn laa bishafaaca walaa bighayriha saasaan markaa qabnaa buuri jaabir ibnu cabdilaahi oo axaadiis shafaacada ku saabsan sheegaya ayaannu aragnay waa dhegaysannay markii dambaan waxaanu idhi haddaad saxaabadii tiin la yaab haye dee qur'aanku wuxuu diidayaa sheegaysaanu leedihi nebigaa yidhi yaa qur'aanku wuxuu diidaayo ayaa sheegaysaa ka ilaahay sheegaya marka waxa weeye in markaa dee ruuxa naarta gala inaanu ka soo baxay yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim markaasuu qur'aanka ma akhriday markaasuu waan hayaa waan kulmiyey markaasuu yidhi casa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuudan ma aragta markaasaan ku yidhi haa markaasu waa maqaamu maxmuudkii weeye maqaamka maxmuudkee nebiga laga soo saarayo waa shafaacada muxuu ishaarayaa shafaacadaasi waxa shafaacatlcudmaayoo dee khalaa'iqda in la xisaabay ku saabsaneen laakiin shafaacadii nebigee kaluu ishaaraya shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shafaacadaydu waxay u sugnaatay dadka dembiyada waaweyn u saaxiibka ah ee ummaddayda ka mida baan u shafeeco qaadayaa nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam qaarkood wuxuu uga shafeeco qaadayaa in naarta laga soo bixiyo laga soo saaro markay galaan dabadeed haakada qaar naarta laga baajinayo oo shafaacada nebiga lagaga baajinayaana waa jiraan xagga iyo xaggaba waa jiraan markaasuu wuxuu yidhi waataan labada dhegood beelaa haddaanan nebiga ka maqal warkaa aan sheegayo axaadiista aan sheegayo nebiga haddaanan ka maqal labada dhegood ba aan beela buuli waa ka tagnay buuli markaasaan isweydiinanu idhi sheikhu miyuu nebiga ku been abuuranaya waa saxaabigii maya halkii baanu wixii ka baxnay buu yidhi yidhio ruux naga midi ma bixin buui go'aankaygu markii hore khuruuj buu ahaa waxay ku tusinaysaa barakada dee ahlucilmiga lala kulmo yaa barakada ay leedahay xataa waxa weeye ciddii dee markaa bidca iyo ku sugnayd baadi inay dhici karto inay ku toobad keenaan oo wax ku qaataanoo dee warka loo sheegaayo ay aqbalaan oo u hoggaansamaan ay ka baxaan bidcadii iyo dalaalkii ay ka baxaan laakiin qof marka horeba dhegaha isagu furaystay ya oo dee inta markaysagaa dalaalkii galay jahlina u raacay mar labaadkana dee inuu wax dhegaystaba aan diyaar u ahayn oo le ha dhegaysanina bismillaahi goortay yidhaahdaan booba kabiheenna xaalkiisu caynkaa yahay yacnii waa la xidhay furihiina waa lala tegey cid bay u qafaalan yihiin dee inuu sidaa ku dhinta mooyaane waxba uma hadhin isaga badiba waxaweye saasuu noqonaya faraj de wuxuu noqonayaa un de haddii uun dhegaha waxa uu ku gurtay soo imika hadda markaa eh, saxaabiga kuma ahaa markaysaa saxaabiga yidhi anoo dheguhu ii furaysan yihiin aan laba dhegoodba cudbi gashaday baan soo garay maka a ibnu camrin wuxuu yidhi qoladii quraysheed baa i heshay gaaladii quraysheedoo markaase waxay yidhahdeen nin saaxira magaalada jooga wuxuu kala fitnaynayaa yacni waalidkiiyo waladkiis ninkii iyo sawjadiis waa falallow waa caynkaas ha u tegina ha dhegaysanina labadii dhegood baan cudbi soo gashaday buuri si aan warkiisaba u maqal baan u soo gashaday buuri saasaan markaa ku soo galay buuri maka ninka ay sidaa uga tanfiirinaya dadka uga eryayaana leeyihiin waa falallow ha dhegaysanina wuu idin falaya wuu idin sixraya haddii aad dhegaysataan waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay saa u masabidayaan oo dadka saa uga eryayan wax cudbigii igu jiraa markii dambaan waxaan isi wardee maad marka dhega cudbiga iska saartidu ya bal waxa uu sheegayo maad dhegaysatid waa dhegaystay wuxuu arkay dee sixir inaanu ahayn yacni waxa weeye aan akhrinayo dee waa rumeeye halkiibuu ku islaamay halkii buu ku islaamay markaa dee dad fara badan bidca iyo baadi iyo dalaal inta lagu xidhay ayuun baa la yidhi cid kale dee ha dhegaysanin iska ilaali yaa saasuu markaa u xidhan waxaa la soo naqliyaa saxaabada qaarkood in aayaddan ama aayadaha la midka ah yacni markaa waxaa lagu akhriyey oo dabeedna la yidhi sawta sheegayaan aayaadka qur'aanku in markaa cidda naarta gashay aynay ka soo baxayn saddex aayadoo isshabbahaa jira midi waa yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha taasoo kale waxay odhan jireen selafku iqra' maa qablaha saxaabada qaarna waa laga sheegay waxaa ka horreeya akhri aayadda ka horraysa waa maxay ina aladiina kafaruu low ana lahum ma fi lardi jamiica wamilahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaamati ma tuqubila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wama hum bikhaarijiina minha marka ayaa laga warramaya ahlulkufri mise ahlulislaam ahlulkufri baa laga warramaya waxaa la mida aayadda xaj kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min ghammin uciiduu fiiha waduuquu cadaaba alxariiq iqra maa qablaha haadani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim faaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabu min naarin yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusharu bihi ma fii butuunihim waljuluud walahum maqaamicu min xadiid kulama araaduu an yakhrujuu minha min ghammin uciiduu fiiha waduuquu cadaaba alxariiq maxaa ka horeeya gaaladii baa la sheegaya waxaa la mid ah aayadda suurat sajda wa ama aladiina fasaquu fama'waahum nnaar kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha wa qiila lahum duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun waxaa laga yaabaa in la yahay fasiquu waxaa loo jeedaa fisqigii yacni macaasida ahaa laakiin waa fisqiga muqaabil iimaanka u ah waayo maxaa ka horeeya ama aladiina aamanuu wacamiluu alsaalixaati falahum jannaatu alma'wa nuzulan bima kanuu yacmaluun wa ama aladiina fasaquu fama'waahum annaar iimaan iyo fisqi baa la ysqaabilsiiyey fisqiganna waa fisqu kufrin ila ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi ibliis baa ilaahay inoogu sheegay inuu faasiq yahay hadda fisqigaas waa maxay waa fisqu kufrin ka kaalaytaa maxay ku dhammaataa aayaddu kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha waqiila lahum waqiila lahum duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun cidda la sheegaya waa maxay waa ahlu takdiib cid beenin u saaxiiba idan waa gaalo marka iqra' maa qablaha iyo iqra' maa bacdaha baa la yidhahdaa waxaa ka horreeya akhri waxaa ka dambeeya akhri waxay caddaynaysaa siyaaqay aayaddu ku jirtaa mawduucay ku saabsan tahay ayay caddaynaysaa allah waxau yidhi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay low anna lahum maa fi lardi jamiican ay low habata anna lahum maa fi lardi jamiican inay u sugan tahay waxa arrada ku sugan dhammaantood inay u sugan yihiin wa mislahu macahu iyo wax kaloo la mida oo weheliyaaba inay u sugan yihiin hadday sugnaan lahayd liyaftaduu bihi si ay isaga furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati cadaabka maalinta qiyaame si ay iskaga furtaan maa tuqubbila minhum lagama aqbalin walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun wax jinayo yuriiduuna waxay doonayaan yatamannawna waxay jeclaysanayaan oo doonayaan an yakhrujuu min annaari inay ka baxaan naarta ayay doonayaan wamaa hum bikhaarijiina minha iyagu ma aha qaar ka baxaaya naarta ma aha walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo muqiimun joogta oo daa'im ah daa'imun daa'im ah aayaddan wsaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahumaa waxay ku saabsan tahay xaddu sariqa tuuganimada xadkeeda ayay ku saabsan tahay waa xad ka mida xuduudda sharciga ah ka mida qofku hadduu waxxado ciqaabtiisu waa in gacanta la gooyo sharcan waa sidaas haddaba shuruud bay leedahay sariqadu waa maxay sariqada waxaa la yidhaahdaa maal qofku aanu lahayn oo aanu mulki iyo shibhu mulki midnaba aanu ku lahayn xataa shibhi aanu shibhi aanu jirin oo macsuum ah oo dhowran oo xirsi misli ku jira si khufya ah oo qarsoodi ah inuu u qaato u dhabbiyo ayaa la yidhahdaa maalkaasi waa inuu yahay maal macsuum ah oo dhowran xaaraan ah in la qaato marlabaadka milki iyo shibhu milki toonna waa inaan ugu sugnayn haddii waxa weeye yacni baytilmaalkii oo kale hadduu wax ka xado dee quluul bay noqonaysaa sariqa ma aha waayo xuquuq buu ku leeyahay qofku yani maa xaq buu ku leeyahay xaq ayuu ku leeyahay maalkaasi waa inuu yahay maal maxruuza oo xirsi misli ku jira maal xafidanoo meesha xoolahaasoo kale lagu ilaaliyo waa inuu ku xafidnaa ee hadduu yahay maal dayacanaan xafidnayn sariiqa noqon mayso saas aawoodee dadka qaarkood waxay yidhaahdaan yacnii kabaha markaysaga masjidka la keene ee markaysaga meelaha la yska dhigo ee aan wax markaa yacni ay yidhahdaan waa layga xaday yacni tuuga maaha taas xaaraan waa tahay uma bannaana waa maal cid kale leedahay laakiin sariqada waxaa u shartiya inuu yahay maal maxruus oo xafidan maalkaas waa inuu xafidan yahay haddii aanu xafidnaynoo xirsi misri ku jirin sariqa lama yidhaahdo saas aawadeed maal kastoo xaaraanoo qofku uu qaato gacangoyntu kama timaado nahbigoo kale nebigaa masan u sheegay inaan markaa gacanta lagu goyni almukhtalisi annahaab yani laysa calayhi qacun gacangoyn ma saara axaadiis baana kusoo aroortay nahaabku waa maxay waa ninka intuu xoolaha sidaa u dhufsado cagihiisa micinsada si khufiya uma qaadee sidaa intuu uga dhufto qofkii buu isla sii daayaa nahaab baa la yidhahdaa tacsiir buu mudanayaa waa ciqaab edbina lagu samaynayaa xaaraan waa sameeyey cuquubadiisuna waa tacsiir edbin ah oo dee markaysagaa yacni markaa cuslaan karta yacni marba dee ijtihaadka xaakimka ku xidhan sariqa maaha sariqada waxaa u shardiya khufye in lagu qaado waa in la siibaayo hoos yani wax lala dhuumanaya noqotaa mar labaadkana waa inuu yahay maal maxruuzo xirzi misli ku jira ya waxa shaygaasoo kale lagu xafido waa inuu ku xafidnaa ashyaada qaarkood khasnadaa lagu xafidaa sanduuqyaa lagu xafidaa ashyaada qaarkood yani xeryaa lagu xafidaa xoolaha la xareeyey ee dee la oodeeyey ninka oodii iska gurayee dabeedna markiisa markaa wax kala baxay dee maal maxruuzuu ahaayo xirzu misri buu ku jiray waayo xoolaha nool maxaa la yaqaanaa dee xeraa lagu xafidaa xero xeradii haddii inta la geliyey lagu oodeeyey ya dee wuxuu aha maxruus laakiin iyadoo bannaanka daaqaya hadduu markaysaga wax ka kaxaysto ciqaab edbinu markaa mutaysanaya in la edbiyo ciqaab edbina waayo maxruus ma ah inuu xirsi misri kuma jirin waayaha waxa sharti ah maalka uu qaaday waa inuu gaadhsiisan yahay rubucu diinaar rubcu diinaar waa inuu gaadhsiisan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tuqtacu yadu saariqi fii rubci dinaarin fasaacida xadiiska saxiixa ah gacanta tuugga waxaa lagu goynayaa rubucu diinaar iyo wixii ka badan dinaarku dahab buu ka samaysnaa waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan afar garaam oo dahaba iyo rubuc taqdiirka ugu badanna afar garaam iyo dhibic siddeetan yacni adigu markaa shan garaam oo dhadhow taqdiirka ugu badanna waa intaas taqdiirka ugu yarna yacni afar dhibic labaatan iyo shan garaam marka yacni hal garaam iyo wax yar marka hadday noqoto ya hal garaam oo dahab ah iyo in yar baa ugu yar waxa gacanta lagu goynayo wixii intaa ka yar gacanta lagu goyn maayo tuqtacu yaddu saariqi fii rubci diinaarin fasaaciidan wixii ka yar laguma jarayo marka shuruudaha caynkaasa ayaa loo dhigaa yacnii markaa arrinka ku saabsan gacangoynta xaddu sariqa qofkii wax laga xaday wuu iska cafin karaa qofkii wuu iska sii dayn karaa waajib maaha ilaaba ilaa inuu maxkamadda geeyo hadday gacanta goynayaanoo xadka laguma fulinayo ya laakiin hadduu xaakimka gaadho aan la cafin ya waxa weeye xaakimku inuu fuliyo ayaa waajiba ya tacaafu alxuduuda fiima baynakum fama balaganii min xaddin faqad wajab xuduudda dhexdiinna ku cafiya ninbaa dee intuu markaysaga nin waxaday ayuu keenay markuu keenay dee la doonay gacantii in la gooyo uu yidhi ya rasul allah waa iska cafinaya dee maqaamkeedi way dhaaftay tacaafu alxuduuda fiima baynakum dhexdiinna xuduudda ku cafiya fama balaganii min xaddin faqad wajab wixii soo gaadhay xada yacni waxa waajibay in la fuliya waajibta marka taana saas weeye gacanta marka goynta la goynaayo gacanta midig baa la goynayaa haddii aanu markaysaga uu ku soo noqnoqdo sariqada marka damba xagga kale loo gudbayaayo marka ugu horraysa gacanta midig baa la goynaya meesha laga goynayaana waa jalaqsatayda ma aha suxulka lagama goynaayo kilkiladan lagama jarayo qolyaha khawaarijta waxay dhahaan kilkilada laga goynaya marka adigu calaa kulli xaal sida khulafadu sameeyeen yacni xadiisna nebiga laga soo wariyay sanadkiisa maqaal ku jiro inkastuu sheekh albaani yidhi markaysagaa yani laba dariiqii waxaan isku quweeyey oo markaa xasanu lighayrihi ayuu noqonayaa yani nebigu calayhi salaatu wasalaam ka gooyey jaraqsatayda xasanun lighayrihi buu ka dhigay kolay camalka khulafaduna inuu sa ahaa iyada ishkaal kuma jiro marka jaraqsatayda ayaa laga jarayaa halkaa mafsilka laga goynayaa yacnii joojintana waa loo samaynaya saasaa lagu samaynaya marka koowaad waa saas sariiqadii hadduu ku noqdo waa buu sheegayaa jalaaldiin asuyuuti markaana waxaa la goynayaa yacni markaa adinka bidix baa markaana la goynaya saas ayaa markaa loo goynaya waa marka saddexaad iyo marka afraad ma la goynayaa khilaaf baa kollay ku jira oo kollay khulafadina isku khilaafeen maxay dee markaysaa khulafada qaarkood ay mareen in markaysaa mar walba la jarayo marka koowaad gacanta midig mar labaadka adinka bidix mar saddexaadka gacanta markaysaa waxa bidix yacni mar afraadka yacni marka addinka addinka midig wixii intaa ka dambeeya hadduu ku noqdo hagguu wax ku qaadaya talow ma labadii gacmood iyo labadii addinba waa go'an yihiin ya waxay yidhahdeen gacanta qaadqaad wadatay haddii xataa la gooyo gumudkaa dhaqdhaqaaqay yidhahdeen <laughs> marka hadduu wax dambe uu markaysaga markaa xado tacziir baa lagu samaynaya tacziir baa lagu samaynaya ya xadiis soo aroorayna waa jiraa marka shanaad dila laakiin xadiiska culamada qaarkood waa cilleeyeenoo waxay yidhaahdeen sida imaam anasaa'i wuxuu yihi waa munkar inkastoo bacdi culamada ka mida ah ay quweeyeen oo taxsiiniyeen abu daawuud wakhayruhu baana xadiiska soo wariyey yacni saa tilmaamaya cali bn abi aalib isagu wuxuu yihi waxaan ka yani ka xishoonayaa qofkii inaan markaysaa markaan laba goorgooyo wax dambe inaan gooyo ya wuxuu ku istijoodo iyo wuxuu ku intifaaco midnaba aanu haysan wuxuu wax ku cuno ya saas aawadeed cali wuxuu ku yidhi cumar markuu gacanta midig gooyo adinka bidix haddana gooyey waar ha ka goynin gacantee tacsiir ayuu yidhi cali baa odhanaya camalkii khulafada taa isku khilaafay camalkii khulafada ayaa isku khilaafay laakiin xadiiskani hadduu asaxo abu daawuud wakhayruhu soo wariyeen wuxuu tilmaamaya intaba in la goynayo intaba in la goynaa saasuu tilmaamaya laakiin sixadiisa ayaa nadar ku jiraa oo a'immada qaarkood ay markaa daciifiyeen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk